رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى baabu الصلاaةi عlى النabiyi slى الlahu عalيh waalih waslm wuxuu ku saabsan yahay aلصalaatu saliga calى الnabiyi nabiga lagu saliya slى الlahu عalيh waalih waslm xuquuq الnabiyi slى الlahu عalيh waslm calى umatihi nabiga alayh الsalaam xuquuqda ummaddiisa ku leeyahay waa fara badan tahay inay rumeeyaan inay tawqiiriyaan inay ixtiraamaan waxaa ka mid a inay ku saliyaan salligana nabiga caleyhi salaatu wasalaam lagu salinayo fadli fara badan iyo ajir badan baa ku sugan waxaa ugu filanna fadli inuu ilaahi subxaanahu wa tacaala uu ku saliyey in allaha malaa'ikatahu yusaluuna cala annabiy ilaahay malaa'igtiisaa ku saliya saliga ilaahay uu nabigiisa ku salinayana waxaa weeye hanaa'uhu fi lmala'i laclaa inuu ilaahay ammaano malawalcalaha dhexdiisa ku ammaano salliga malaa'igtuna waxaa weeyaan dalabu dalika lahu in nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay u dalbaan oga dalbaan dalika kaasoo hanaha ah inuu ilaahay uu ku ammaano fii mala'i laclaa salliga muuminiintuna waa sidaas oo kale marka culimmadu aad bay ihtimaam u siiyeen fi hada albaab kutubna waa ka qoreen kutubta ugu caansanna waxaa kamid ah ugu mashhuursan way fara badan yihiine kitaabka ibnu qayim raximah llah uleyahay la yiraahday uu leeyahay jalaa-u lafhaam marka aada buu oga hadlaa salliga iyo anwaacdiisa iyo meelaha uu yahay salligu mu-akadka bale meelo waxaa jirta uu noqonayo waajib saan xadiista hadda ku arki doono salliga nabiga waajib noqonayo marka waan mari doonaa insha allahu tacaala bacd almasaa'il fi hada albaab axaadiista ayaa noogu imaan doonaa insha allahu tacaala qala xadaثna yaحya bn sulayman qala xadaثanii ibn wahbi cabdullahi qala akhbaranii cmr bn xariث اlmisriy can daraaj daraajkan abusamxi baa la yihahdaa waa qof daciifa weeyaan munkar اxadiiث ayay yidhaahdeen ana abalhaythm radi alahu xadaثahu can abi saciidin اlkhudriyi radi allahu canhu can الnabiy salى الlahu alيه wasalam qala nabig wuxuu yihi ayumaa rajulin muslim nin allah ninkii muslimahoo lam yakun unan ahaanin cindahu agtiisa sadaqatun sadaqo muslimka aan ah sadaqo haysanin yani min almaal wax xoolo ou sadaqaysta aan haysanin falyaqul ha yidhaahdo fii ducaa'i ducadiisa allahuma salli calaa muxamadin cabdika warasuulika wasalli cala almu'miniina waalmu'minaati waalmuslimiina waalmuslimaat saa ha dhaho fa inahaa ducadaasi yaa lahu asaga zakaatun zakaad u ahe dahiraan u ahoo dembigiisa lagu dhaafayaae fa inahaa lahu zakaat taasaa zaka u noqon hadduu sadaqa uwanan haysanin maaliya sadaqo la baxa hadduunan lahayn oo u haysanin salligaa nabiga alayh salaam iyo shaqadaa la imaado marka xadiidka waa xadiidkaas dacfi baa ku sugan oo ninkaa la yihaahdo daraaj abu sabxi sanadkiisa daciif dacfi ku jira ayaa ku jira laakiin eh, macnihiisu macnihiisa qeybtiisa hore oo nabiga alayh salaam lagu saleeya inay tahay sadaqa waxay soo geraysaa cumuumu qowlihi sala allahu aleyh wasalam muxuu nabiga alayh salam markuu ka hadlayay sadaqaadka uu yihi waa macruufka oo idilba muxuu ku tilmaamay ya wa kulu macruufin sadaqa macruuf oo dhan ba sadaqa weeyaan bu yihi marka saliga nabigana macruuf weeyaan qala xadaثna mحamed بن العلاء abu qrayb qala xadaثna isxaaq بن سlayman can سacيid بn cabdiرaحman mawlى سacيid بn الcaas qaala wuxuu yihi xadaثna xandla ibn yaحya xandla ibn عaliي ibn اlasqع اlأslmi can abi hurayrata can nabiyi sala allahu aleyh wasalam qaal nabig wuxuu yihi man qaala qofkii dhahaa allahuma salli calaa muxamedin ilah nabi maxamed ku sali wa calaa aali muxamedin muxamed aalkiisa kamaa salayta saada ugu salaysa calaa ibraahima ibraahim wa aali ibraahim ibraahim aalkiisa wabaarik barakee calaa muxamedin nabi maxamed korkiisa wa calaa aali muxamed maxamed aalkiisa kamaa sidii baaragtaad u barakaysa calaa ibraahima ibraahim wa aali ibraahim ibraahim aalkiisa wataraxam u naxariiso calaa muxamedin muxamed wa calaa aali muxamedin muxamed aalkiisa kamaa taraxamta saad ugu naxariisata calaa ibraahima ibraahim wacalaa ali ibraahim intaas ninkii yidhaahda shahidtu low yowma alqiyaama maalinta qiyaama waxaan oga marakacayaa bishahaada shahaada wa shafactu low waan u shafeecayaa shahaadan oga maqraati shahaadana waa martaba sara hadi shuhadada iyo martabadooda iyo aad bay u sareysaa bacda ambiyada iyo sidiiqiintay ku xigtaa wa shafactu low waana u shafeecayaa taasuu nabiga alayh salaam xadiidkuna dacfi isnaad baa kusugan oo ninkaas saciid bin cabdiraxmaan la yihahda sanadka ku jira majhuul waaye waa majhuul nacam laakin alfaada xadiidkan qeybihiisa hore waa saligii ibraahimiga ah ee saxiixahaa ee thaabitkahaa intan dambe ee ah wataraxam taraxam calaa muxamedin wacalaa ali muxamed intaasaa dacfigu u ku jiraa oo aan loo haynin wax shaahida intaa kale se xadiis saxiixa kusoo aroortay marka saliga ibraahimigana waa saliga ugu fadli badan inta nabiga caleyh salaatu wasalaam sali ah haddaad soo gaabsato iyo haddaad dhamaysa dhamaystirka ku fiican oo ku fadli badan culamada qaarkood waxay ishkaal gelinayaan kamaa salayta ala kamaa sallayta calaa ibraahim tashbiihaasay ka hadlayaan oo inta badan mushabuhbihi iyo mushabiha farqiga udhexeeya ay ka hadlaanoo dee ibraahim inuu ka fadli badan yahay iyo aali ibraahim muxamed iyo aali muxamed ayaa laga fahmay bay qaarkood leeyihiin laakiin waxay ku jawaabaan culamada markay ka jawaabayaan aslu salaat ayaa laga hadlayaa asru salaad ee qadru salaad lagama hadlayo salaada asalkeedii ibraahim iyo aalkiisa lagu saliyey maxamed iyo aalkiisana ilaahay ku sali kaasa laga hadlaya taa waa jawaabta koobaad jawaabta labaadna ibraahim iyo aalkiisa waxaa loola jeedaa nabi ibraahim alayhi salaatu wasalaam wixii ka dambeeyey dhammaantood dhuriyata ibraahim bay ahaayeen ambiyada wax alla wixii ibraahim ka dambeeyey nabi ibraahim bay hoosgelayaan marka nabigeenana kamid buu ahaa oo isxaaq ibnu yacquub iyo waxaa u jira isxaaq oo yacquub dhalay dhuriyadii banu israaiilkaasi ka farcameen ila yacquubkaasa israaiilhe nabiy nabiyullahi ismaaciil alayhi salaatu wasalaam o in ibraahimna waxaa ka farcamay nabi maxamed sala allahu alay waali wasalam marka waxay ka dhigan tahay adiga oo miisaan dhigay miisaan saaray nabi ibraahim alayhi salaatu wasalaam iyo aalkiisii nabi maamed nabi ibraahim iyo aalkiisina waxaa soo gelaya nabi ibraahim iyo aalkiisa maxaa soo galaya nabi maxamed baa soo gelaya sala allah alay waslam miisaan bay marka isla saaran yihiin miisaanka labaadna maxaa la saaray nabigeenna sala allahu aleyh waali wasalam marka markaa ambiyadaasna waa ku jiraa gaarna way u tahay nabiga sala allah alay wasalam saa darteed buu labadiiba ayuu nabiga soo galay qala xadathana abu nucaym alfadl ibn dukayn qala xadathana salmt bn wardan qala samictu anasan wamalik ibn aws ibn xadathan ana nabiya sala allah alيh wasalam kharaja nabigaa baxay yatabarazu isagoo banbaxaya xaaja gudashada <clears throat> yatabaruz la yihahdaa falam yajid ma helin axada qof yatabacahu soo raaca qof nabiga raaco oo u weheliyeelo oo banaanka u raaca muunan helin fakharaja waxaa baxay oo isxilqaamay cumaru cumar bn khadaab radia allahu canhu ardaa itabacahu waa raacay bifakhaaratin buu la raacay fakhaara weel laga sameeye jiray fakhaarada waa weelka jirada dhoobada laga sameeyey ashuunka iyo dhariga iyo weel waxaa jirta laga sameeyo dhoobada la dubay ayaa fakhaara la yihahdaa marka weel saas saasahoo laga sameeyey eh, dhoobadaas laga sameeyey ayuu qaado biyo ku jiraan amase mase shakuraa weeyaane midhara ubaweysood midharadana waa weelka biyaha lagu dahaaro qaato lagu shuba ayaa midhara la yihahdaa fawajadahu markuu cumar baxay radia allahu canhu nabiga ka dabaxay nabiga wuxuu arkay saajidan sujuudsan fi misrabin dhex kusujuudsan misrab meel faraqa meel dilaacsan oo dhulka kamid ahoo yani xowd ahaana nabiga ku sujuudsan sala allahu aleyh wasalam ayuu ugu tegay fatanaxaa waa ka yar fogaaday cumar fajalasa wuxuu fadhiistay waraahu gadaashiisuu fadhiistay nabigoo sujuudsan markuu arkay yuu ka yar fogaaday xataa rafaca nabiyu sala allahu aleyh wasalam ilaa nabiga uu kar u qaaday raasahu madaxiisii sujuuduu kasoo kacay qaala nabiga wuxuu yihi axsanta yaa cumar cumarow waad wanaajisay xiina goortii wajadtani aad aragtay saajida anoo sujuudsan markaadi heshay oo fatanaxayta cana iga fogaatay waa wanaajisay axsanta buu yihi si fiican baad yeeshay inaad iga fogaato oo aniga aad iga yar oo nabiga alayh salaam xaalada khalwada ku jiro iyo gooni noqoshada uu gooniga yahay iyo keligii meesha uu kucibaysana tashwiish la-aan cumar radia allahu canhu nafaas inaad isiisay waad ku fiican tahay wey saasuu nabig alay slam ku yihi ina jibriila malkuljibriil baa jaani ii yimid faqaala wuxuu yihi jibriil man sallaa calayka ninkii kugu saliya sababtii sujuudu nabiga sheegaya alayh salaam sujuudu shukri bay aheyd sujuudu shukri ayay ahayd man sallaa calayka qofkii kugu saliya waaxidatan hal mar ah sala allahu calayhi ilaahay baa ku salinaya korkiisa cashran toban jeer wa rafaca lahu ilaahay baa kor u qaadaya cashra darajaat toban darajana ilahay baa kor ugu qaadaya fiir fadligii intuu leeyahay wallahu yudaacifu liman yashaa qofku rabu ilahay usii laalaabi karaa oo usii laalaabaa marka hal mar haddaad nabi maxamed ku salida calayhi salaam toban darajo ilahay kor kugu qaadi ilahayna waa kugu salina uu ku amaanay subxaanahu wa tacaala waxay kamid tahay marka salliga nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxa ilaahay loogu dhawaado waxa ugu fadli badan buu kamid yahay xadiidku xasan weeyaan ligayrihi xasanu ligayrihi weeyaan oo ninkaa la yihahda salamat bn wardan ayaa daciif ah laakiin duruq kale oo leeyahay xadiidka bazaar ayaa isagana soo saaray dariiq kale nasaa-i agtiisana oo kusugan min xadiid anas radi allahu canhu inoo imaan doona isagana waa jiraa qala musanifu raximah llahu tacaala xadathana abu nucaym afadl ibnu dukayn qaala xadaanaa yunis bn abi isxaaqin can burayd bn abi maryam samictu anas bn maalik baan maqluu yihi can nabiyi sala allahu aleyh wasalam isagoo ka waramaya qaala nabigu wuxuu yihi man sallaa calaya ninkii igu saliya korkeyga waaxidatan hal mar ah sala allahu aleyh ilahay baa ku salinaya casharan toban jeer waxada canhu ilahay baa wuxuu ka hoobinaya cashra khatiiaat toban dembi toban dembina ilahi waa ka hoobinaya toban derajana waan soo marray in kor loogu qaadayo xadiis saxiixa wey xadiiska axmed iyo nasaa-i xibaan iyo xaakim intaba way soo saareen xadis saxiix wey baabu wuxuu ku saabsan yahay man dukira qofkii la sheego cindahu agtiisa annabiyu nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu sheego oo falam yusalli caleyhi aan ku salinin ninka bakhaylka la yiraahdo ayaa halkan laga garaaya bakhaylka waxaa weeyaan ninkii nabi maxamed agtiisa intii la sheegay oo magaciisa la sheegay sala allahu aleyh waali wasalam u quuri waayo inuu dhaho allahuma sali aleyh allahuma sali ala maxamedin waalih wasalam ama allahuma sali ala muxamedin ama sala allahu aleyhi wasalam dhihi waayey wuxuuna khilaafay ijmacu ahli xadiid ayuu khilaafay ijmacu ahli xadiid bal hal xadiid ah oo markii laga soo bilaabo sanadka mualifka sheekhiisa ah ilaa iyo saxaabiga laga soo gaaro waxaa ka dambeeya saxaabiga markii nabiga la sheego aan sala allahu iyo alayhi salaam aan la raacinayna soo hel ma soo helaysa marka qofkii nabi muxamed alayh salam intuu magaciisa sheega ku sallin waayo ijmaacu ahlilxadiid ayuu khilaafay waana bakhayl waa bakhaylkana waxay ka dhigan tahay irtakaba dhanban lanna qofka haddii bukli iyo shay macsiya iyo xumaan lagu qiro inuu sameeyey waxay ka dhigan tahay inuu wuxuu la ka tegay uu yahay shay waajiba shay waajib uu ka tegay bay ka dhigan tahay ah, wa ilaa lama caayeen dhami iyo ciqaab iyo xumaan midna laguma sheegeen kol hadduuna waajib ahayn wuxuu ka tegay xadahanaa cabdiraxmaan bnu shaybata qaala akhbaranii cabdullahi ibnu naafici saayir can cisaam ibnu zaydin cisaam ah sidana fiican caasim iyo cisaam labada nusqaba way jirtaa lakin cisaam ibnu zaydka fiican wa athnaa alayhi athnaa calayhi waxaa ammaanay cisaam binu zaydkan ibnu shaybataa ammaanay khayran buu ka ammaanay cisaamka fiican oo dhalada caasimka waa weyaan waa laga xoog badan yahay wa athnaa calayhi calaa cisaam cisaam waxaa ammaanay ibnu shayba ibnu shaybana waa sheikhu lbukhaari cabdiraxmaan binu shayba khayran khayr buu ku ammaanay nin fiican oo qiimo badan buu ahaa bir wuu ammaanay can muxamed ibn munkadir buu ka waramay can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh waalih wasalam nabigu raqal mimbara mimbarkiisi buu nabigu alayh salaam koray maalmamaa kamid ah oo hadduu khudbo jumco tahay iyo hadday baraarujin dadka la baraarujin tahay iyo haddii amar soo dariyay oo deg dega u jiro nabiga mimbarkuu fuuli jiray sala allah alay wasalam falamaa raqa darajat darajata aluulaa darajadii mimbarku saddex darajuu lahaa catabaa saddexa tii horeysa markuu nabiga calayh salaam uu koray qaala wuxuu yihi aamiin buu yihi uma raqa thaaniya tii labaad buu fuulay jaranjaradii labaad faqaala wuxuu yihi aamiin uma raqa thaalitha jaranjaradii saddexaad buu fuulay nabigu faqaala wuxuu yihi aamiin saxaabado dhan waa dhegeysanayaan waa war cusub oy saxaabadu aynan ogaan jireen ku arki jiren nabiga mimbarka markuu fuuli inuu aamiin ay midhool laguma aqoonin waxbaa soo dariyey faqaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah wixii kaa ishkaal galabood garan weyda inaad weydiisa xaq baad uleedahay faqaaluu waxay dhaheen ya rasuul rasuul allow samicnaaka waxaan ku maqalay taquul adigoo leh aamiin halaatha mara saddex jeer saddex jeer baad aamiin tiriye maxay tahay waxaa kugu xumaaray qaala nabigu wuxuu yihi lamaa raqaytu mark lamaa raqiitu markaan koray adarajata aluulaa jaranjaradii koowaad markaan kulta saaray jaanii waxaa ii yimid jibriilu melikul-jibriilo faqaala wuxuu yihi shaqiya waxaa dhurdarsaday oo inkaar ku dhacday oo hoogay cabdun addoon baa maxruum oo hoogay adraka haleele ramadaana bisha ramadaan qofkii ramadaan soo gaaray oo fansalaka ramadaankii uu ka siibtay oo minhu xaggiisa ramadaanki uu ka dhamaaday walam yukfar lahu oona loo dhaafin isagoo dembigiisa la dhaafin ramadaan uu ka dhamaaday kaas shaqi weeyaan maxaa yeeley bishii cibaadada daacada dunuubta lagu dhaafayey naarta lagu xoreynayo raxmadda ilahi lagu helayo wa tacaala shaydaanka laga xiday jannadii albaabaheeda loo ballaqay intaas oo furasahoo loo mutaaxa intaas oo furasahoo loo diyaariyey qofkii ka faaidaysan waayo waa maxruum cind allahi qof inkaar ku dhacday wey oo nasiib aan lahayn oo habeenkiina soo jeed ku dhaafay maalintiina lahwi iyo laqwi ku dhaafay kaas waxa wey khayr looma qorin ehlu khayr maaha marka kaa isagaa shaqi weyaan allaha ku fogeeyo aamiin baan iri bu yiri faqultu waxaan ii aamiin aamiin baan iri bu yiri uma qaala halkan waxaa laga fahmayaa ducaa ahlu salaax in loo aaminsado qof saalixa ah hadduu duceeyo aamiin in la yihahdo ilahay la bari aamiin lagu kabo uma qaala wuxuu yihi shaqiya cabdun adoon baa shaqi ah oo dhurda soyonka ku dhacday adraka soo gaaray waalidayn labadii dhashay aw axadahumaa midkood ayuu soo gaaray labadii waalida dhashay buu soo gaaray asagoo wax u kara wax u qaban kara u khidmayn kara u baari noqon kara falam yudkilaahu ayna gelinin aljanata jannada birigii iyo samafalkii iyo ixsaankii uu sameynayey yaa waxaa laga soo qaaday ayagoo jannada geliyey marka falam yudkhilaahu ljana ayna jannada gelinin bisabab birihimaa birigaa u baari falay sababteed aan janno ku helin bale caasi u noqday ama xuquuqdoodi iyo waajibaadkoodii ka gaabiyey ama caasi baa ku noqday kaana inkaar buu qabaaye aamiin dhe faqultu waxaan idhi aamiin baan idhi bu yihi uma qaala wuxuu yihi jibriil uma qaala wuxuu yihi jibriil shaqiya waxaa shaqi noqday dadku waa shaqiyo siciid moogtahay kuwa shaqiyada fa fi naar ama aladiina shaquu fa fi naar khaalidiina fiiha naar bay ku arayaan marka waxaa weeyaan maxruum baa loo jeeda hadda khayr laawa oo inkaar ku dhacday shaqiya waxaa shaqiya oo dhurdarsada cabdun adoon dukirta lagu xusay adiga nabi maxameda cinda watiisaa lagugu xusay magacaadii baa la sheegay tilmaantaadi baa la sheegay kunyadaadi baa la sheegay oo walam yusalli calayka aan kugu salinin kaasna shaqi weeyaane aamiin dheh faqultu waxaan aamiin sala allahu alayh waaalih wasalam arrin culus sooma arataan in la fududaysto nabi maxamed sala allah alay wasalam oo magaciisa wixii la sheegaya ama bishimaha ba lasku la dhaqaajininba lagu salinin arrintaas sax maa xataa fi lkhudba jumcada oo khudbada socota hadduu khadiibka uu nabiga sheegay alayh salaam yusalii cinda nafsihi qofkuu ku salinaya laakiin hoos ba ugu salin qayli maayo loo kor uqayli maayo dadka kuma qayliayo hoos buu usalinaya allahuma salli ala maxamud ayib marka salligaa nabiga alayh salaatu wasalaam qofkii ku salin waay maxaa lagu tilmaamay bakhayl suwar lmukhalaa waxaa kamid ah kuwa mukhalada ah iyaguna waa kuwa nabiga salligiisa markay qorayaan sala allahu alay waali wasalam soo gaabsada ee saad keliya qora hadihi suura min suwar bukli saad keliya qoraya ama wuxuu qori salcama wuxuu qori salcama oo salliga nabiga ramzi soo gaabsina wey taa iyaduna waxaa wey wax banaan ma aha waana bukligii bay qeyb ka tahay bukligii bay qayb ka tahay sala allahu alayhi wasalam dheh o alihi wasalam kutartaba si fiicanta <clears throat> marka waxba <clears throat> ka degdegin <clears throat> qoridan waa cibaado ku hadalkan waa cibaado qoridan waa cibaado ku hadalkan waa cibaado walidalika selafka iyo kutubtoodii iyo arrimahaasi kuma jir laa dambo gadaal dadka ay kala imaadeen buu ahaa in saad keliya la qorto laga degdego ama salcama la yidhaahdo arrintaa ayadaa wax fiican wax fiican ma aha dayib waxaa markaa maadaama salliga nabiga laisku boorinayo dadku waxay qaateen darafay naqiid laba daraf bay kala istaageen kuwo waa jufaat oo salliga nabiga alay slam goor ugu dambeysa lama yaqaano inuu atixiyaadsanayo saa ku dardara mooyeene inuu inta ufadhiisto dhomaanta salliga nabigaan badinaya waa jumco ama waa habeen jumco ama waa maalin jumco salliga nabiga badiyaa la yidhi waa la sheegay magaciisa sala allahu aleyh wasalam aan ku salinayo mar walba uu yihahdo qalbigiisa ku taagnaato ayuu ka gaabiya o jufaad wahay kuwana waa qulaad waxaan salli nabi ahayn ayay maaratay salli ummadda oga dhigeen salligii nabiga saxaabadiisa markay weydiiyeen xadiidkii kacb bnu cujra radia allahu canhu wuxuu ku tilmaamay cabdiraxmaan bn abi leyla kama fi saxiix waxuu ku yiri kacba wuxuu leeyahy ibnu cujra alaa uhdii laka hadiya maan ku hadiyaya hadiyo aan samictu rasuula allahi ka maqlay sala allahu aleyh wasalam markaasu wuxuu yidhi ii hadiye waxaani nabi alla kuu salaamayna waa maranaye seen kugu salinaa quluu allahuma salli calaa muxamadin wacalaa ali muxamed dhah buu yiri nabi sala la alay slam marka waxa weye waa hadiye qiimo badan wey haddii saxaabadii nabiga calayh salaam oo carab ahaa oo garanaya macnaha salli u yahay iyo ducada iyo fasaaxada iyo balaaqada meesha u koraysa gaadhsiin kale haddii ayaga loo daayo la baray saligii nabiga alayh salaatu wasalaam oo cibaadada ahaa ee waxyiga ahaa ee tawqiifiga ahaa ayaga ay nabiga weydiinaya nabigana uu barayo inuu nabigu inuu qof iskala imaado waxyaalaha ah, maarata isaga jeebkiisa oo iska qorqoro taa ayadaa sax maaha waxyaalaha ay ku hadlaan ee quluwiga ah ee dadka qaar maarata ay ku xadgudbaan ku xadgudbaan oo xaddaba ay dhaafiyaan arrinta arrin fiican ma aha kitaab dalaail lkhayraat la yidhaahdo dalaail lkhayraat oo waxaa jira waxyaalahaas isagana ka sheekeeya Ah, allahuma sali calaa muxamed eh, eh, qaarkood wuxuu yiri eh, mactama muctamun mid cumaamad xidha intuu cumaamad xidho ya wa tacalaqa axadun tamiimatan mid uu xirsi iyo qardhaas uu xidho yani hadalada qaar shirki baa ku jira shirki baa ku jira tamiimada lean nabig alay sla waa kii yiri shirki wey ah, waman tacalaqa tamiiman fala atama allah ilahay uma taam yeelo marka waxyaalaha noocaasee quluwiga ahee dadka qaar ay salli u malaynayaan salli maaha haliska ilaaliyo qaarkoodna abyaad shicri shicriihi iyo madiix wax nabiga lagu ammaanayo qaarkood laga yaaba inay quluwi yihiin ayay salliga nabiga ku magacaabayaan marka caamadana run bay u malayn salliga nabiga caleyh salaatu wasalaam uu saxaabadiisa baray midkaas ha la badiyo ajir badan iyo thawaab fara badan baa laga helay ayib xadiidku saxiixun ligayrihi weeyaan oo cisaam binu zayd ninka la yidhaahdo dahabigu wuxuu leya laa yucraf lama garanayo laakiin duruq kale u leeyahay xadiidku oo bayhaqi fi shucab اiimaan ayuu kusoo saaray dariiq kale oo xadiidkan uu leeyahay nacam min xadiidi abi hurayra o aati soo socday iyo malik bn xuwayrith ibn xibaan xadiidkiisi kacab bn cujra xaakim iyo intaba waa leeyahy duruq fara badan bu yhi xadidku qala xadathana ibrahim bn musa qala xadathana ismaaciil bn jacfar qala akhbarani cla can abihi can abi hurayrata ana rasuula اlahi sala اla alay wasalam qaal man salaa calaya waaxidatan hal mara qofkii igu saliya sala اllahu alayhi cashra toban jeer buu ilahay ku xadii muslim fi saxi muslim kusi weye qaala xadathana moxamed bn cubayd illahi qaala xadathana ibn abi xaazim can kahiir yarwiihi can waliid bn rabax buu ka wariyey can abi hurayra ana nabiya sala allah alay wasalam nabigu raqiya lmimbara mimbarkiibuu nabigu koray mimbarkiisi faqaala wuxuu yihi aamiin aamiin aamiin saddex jeer qiila lahu waxaa lagu ya rasuul allah maa kunta tasnacu haada maxaad aheed tasnacu ku sameey haada waxaa maxaad u samaynaysay faqaala wuxuu yihi qaala lii jibriilu malku jibriil baa wuxuu gu yihi ragiba anfun san baa boodhoobay san baa dulli ku dhacay waa sanka iskibriyey ee iska weynaysiiyey cibaadadii ramadaanka <clears throat> ee iska weynaysiiyey biriga waalideynka ee iska weynaysiiyey salliga nabiga calayhi salaam kaasagaa kibirkiisi waxaa loogu bedelay sanka dhulkii loo geliyay oo dulli iyo ihaana lagu riday aljazaa min jinsi camal wey raqiba waaa waxaa booroobay dulli ku dhacay anfu cabdin addoon sankiis adraka abaweyhi labadii dhashay soo haleelay aw axadoo midkood buu soo gaaray lam yudkilhu ljana jannana aynan gaarsiin gelinin qultu waxaan idhi aamiin baana idhi buu yidhi uma qaala jibriil wuxuu yihi raqiba anfun san ha duloobo waqa u duloobo ilahay baan u barinaye cabdi anfu cabdin adoon sankiis dakhala calayhi ramadaanu usoo galay oo lam yukfar lahu aan loo dhaafin faqultu waxaan idhi aamiin baan idhi uma qaala wuxuu yihi jibriil raqiba anfu rajulin imri'in qof sankiis ha duloobo dukirta la xusaadiya muxameda sala allah alay wasalam cindahu agtiisa lagugu xusay oo falam yusalli calayka aan kugu salinin faqultu aamin baana iri bu yihi nabig sala allah alay wasalam xadiid xasano saxiixa weeyaan marka xadiidkana ufeeso midka duceynaya waa jibriil ka aaminsanayana waa muxamed sala allahu aleyh wasalam habaarkaa marka iyo ducadaasi meel cidlaa ma dhacayso aad iyo aad markaa arrintaas ha loogu baraarugo ya la fududaysan hadday noqoto biriga waalidka iyo ramadaanka fadligiisa oo laga faa'idaysto iyo salliga nabiga caleyh salaatu wasalaam iyo xataa ta'miin cala ducaai saalix ducada qofka saalixee ducaysanayo oo aamiin la dhaho iyo ilaahoo lagu dhawaano ducada markii xoogo qofka uu maaratay kaflad iyo kusugan yahay daacada in ilaahay uu ilaahay baryo arrimahaas oo dhan <clears throat> waa laga fahmaya xadiidka xadathana caliyun qaala xadathana sufyaan ali madini xadathana sufyaan qaala xadathana moxamed bin cabdiraxmaan mawla ali dalxa qaala samictu kurayman baan maqlay abaa rishdiin ahaa can ibni cabaas isagoo ka warinayo cabdullaahi bnu cabaas can juwayriyata binti alxaarith bin abi diraar radi allahu canha almusطaliqiya ana nabiya sala allahu aleyh wasalama zawjada nabig wey kharaja waa baxay nabigu min cindiha juwayre agteedu ka baxay nabigu wa kaana smuhaa magaceeda wuxuu ahaa bara magacaasay wadato bara la dhihi jiray faxawala nabiyu nabiga alayh salaam baa wareejiyey ismaha magaceedii fasamaaha wuxuu u bixiyey juwayriyata buu bixiyey magacii bara ahaa ilaano birigu waa daacada oo idil magacii jamcinay ismun inuu qofka marka magacaa isku bixiyo waa nooc taskiyaa oo uu istaskiyeenayo ilahayna wuxuu leeyahay naftiina ha taskiyeynina ilahay baa qofka taqiga garanaye fasamaaha juwayriyu ku magacaabay fakharaja nabiga waa baxay maalin wakariha wuxuu nacay inta hore la socotay wakariha an yadkula wasmuha bara wakariha intan halka hore la socotay oo wakariha wuxuu nacay an yadkula inuu u galo wasmuha magaceeduna baratun bara ay tahay magaceedoo bara ah inuu u galo marka nabiga waa baxay uma rajaca ilayha waa kusoo laabtay bacdamaa tacaala nahaaru maalintii intay kor noqotay kadib intii maalintii ay barin xilli barqinkii la gaadha ayuu nabiga kusoo laabtay gurigii wahiya gabadhii juweeriyeheedna fii majlisihaa booskeedii iyo majliskeedii bay iska fadhidaa halkii ay salaada subax ku tukatay bay ku wardinaysaa oona ka kicin weli ha halkii bay fadhidaa oo nabiga alayh salaam baa oga baxay haddana waa kusoo laabtay xilligaasi qoraxda ay kor noqotay iyadoo halka fadhida faqaala nabigu waa arrin fiican in la fadhiisto bacda salaati subxi oo la wardiyo oo aan la degdegin oo adkaaru sabax meesha lagu dhameeyo arrin fiican oo wanaagsan wey arrin wanaagsan weeyaan <clears throat> xadiidna waa kusoo arooreenoo qaarkood culamada ay dacfi gelinayaan alimaamu eh, albani raximahullah waa taxsiinay xadiidka asaga ah ninkii bacda salaat alfajr fadhiistaa ilaa qoraxda usoo baxdo kadib deen ragcoo ragcoo tukadaa wuxuu leeyahay ajru xajatin wa cumratin taamatin taama xasan buu ka dhigaya laakin culamadu waxay u badan yihiin jamhuurtooda inuu xadiidku daciif yahay xadiidkii laakin fi saxiix muslim ku sugnaa ayaa xoojinaya oo nabiga alayh salaatu wasalaam halkaa intuu fadhiisto ilaa ay maaratay qoraxda usoo baxdo uu fadhin jiray xataa tadluc shamsu xasnaa ayuu fadhin jiray rasuulka alayh salaatu wasalaam <clears throat> intaana de dikri iyo cibaadada khayr buu waday qofka markaasi qoraxda usoo baxdan inuu laba ragcadood tukado oo salaatu duxadii ah ama ishraaq lagu magacaabo ayaduna fadli gaaraya ajir gaaray leedahay marka cumuumkiisa xadiidka iyo macna ahaan waa sax lakin bhadi siq iyo bhadi ariq iyo sanadkaasa la tadciifinaya ayib gabadhii oo meeshii fadhiduu nabiga kusoo noqday faqaala wuxuu yihi maa zilti kamaana zuulin miya fi majlisiki meeshii aad fadhiday miyaa sida ufadhidaa laqad qultu waxaan idhi bacdaki gadaasha arbaca kalimaatin afar kelimo halaatha maraat saddex jeer baana ku celiyey afar kelimo yaa saddex jeer ku celiyey gadaasha loo wusinad haddii lala miisaamo bikalimaatiki kalimaadkaadii aad maantoo akhrinaysay wasanadhuna way la udhigmi laheed wasanadhuna lacadaladhuna wasawadhuna way udhigmi laheed bu nabi sal la alay waslam yiri saddex kelimo saddex afar kelimo oo saddex jeer bese ku celiyey yaa waxaad maantoodin akrinaysa oo dhan ba miisaanka la fuuli laheed bu nabi sala la alay wasalam oo udhigmi laheed leanna kelimaadka waa kala fadli badan yihiin iyo mxuu ahaa waxyaalaha dikriga ee ilaahay lagu dhawaana subxaanahu wa tacaala ayagoo in badan aad la imaatay baa laga yaabaa in yaroo gaaban in lagaaga ajir bato lagaaga fadli bato ahmiyada marka cilmiga iyo macrifada iyo aqoonta ay leedahay bayna tusaysaayo qofka culumada ah meesha gaaban iyo meesha ilaahay uu jecel yahay iyo shayga mudaacafka ah ajirkiisa la laabo laabo ayuu garan oo fahmaya afartii kelimo nabiga sheegay wuxuu yihi subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata carshihi wa midaada kalimaatihi aw madada kalimaatihi subxaana allahi wa bixamdihi labadaas kelimo oo inta badan aanan kala harin fi lqur'aani wa fi sunna subxaana allahi wabixamdihi midna waa tanziih llahi subxaanahu watacaala can kuli naqaa'isi wacayb in ilaahay laga naso wax alla wixii nusqaana midna waa waxaa weeyaan ilaah oo lagu tilmaamo bisifaati lkamaal ha subxaana allah ilaahay subxaana waa nasahan yahay ceeb o dhan waa ka fogtahay wabixamdihi waana ammaanan yahay oo thanaa iyo xamdi buu leeyahay sifaat lkamaal o dhan buu ilahay ku mahadsan yahay leeyahay ku sifaysan yahay cadada khalqihi ilahay khalqigiisa tiradooda khalqigiidaasi wixii hore u abuuray iyo wuxuu abuuri doono intaba soo gelisa <clears throat> marka makhluuqa ilahay yaa yaqaana isagoo baa garanaya makhluuqa ilaahay inta u dhan yahay buu ilaahay nasahan yahay oo ku xamdinaynaa wa ridaa nafsihi ilaahay naftiisa intay raadi tahay ee uu raadi ka noqonayo awliyadiisa ambiyadiisa awliyadiisa saalixiintiisa khayr iyo wanaagu jecelya inta la sameyn ilahay u ka raadi noqon intaasna ilaahay tasbiix iyo taxmiid ayuu mudan yahay wa zinata carshihi carshigiisa allaha wasankiisa carshiga waxaa weeyaan waa akbar makhluuqaat makhluuq ilah abuur waxa ugu weyn weeyaan ogu culus ogu miisaan weyn intaas in leeg ayuu ilaahay subxaanah watacaala nasahan yahay oo mahadsan yahay wamidaada kalimaatihi kalimaadka ilaahay midaadku ziyaadaadka iyo muxuu ah oon kala go lahayn midaad bimacnaa cadada kalimaatihi iyo midaada kalimaatihi kalimaadka ilaahay mad qada lagu qoraayo kalimaadka ilahay xad ma laha geedahoo dhan haddii qali laga wada dhigo badahoo dhanna qad laga dhigo kelimaadka ilaahay ma soo afjarmayso maa nafadat kalimaatullah kalimaadka ilahay ma dhamaanayso marka intaasuu ilaahay subxaana watacaala uu nasahan yahay oon ku xamdinayna oon ku mahadinaynaa qaala maxamed ba wuxuu yihi qaala xadathana caliyun qaala xadathana bihi sufyaan kayra maratin qaala xadathana maxamed can quraybin can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu alيh wasalam kharaja min cindi juwayriya ayuu ka baxay walam yaqul can juwayriyata ilaa maratan hal mar buu yihi hal mar buu yihi inta kale laakiin eh, ma dhehaynin saasuu leeyahy hmm xadiidku saxiix weeyaan weeyaanoo fii saxiix muslim uu ku sugan yahay <clears throat> laakiin riwaayadan hadda aan ku jira ee adab mufrad xoogow takhliid iyo taqdiim iyo taakhiir naasikha ragga nusaaqda wax qoray soo arooriyey ayaa wax isku khalkhalday xadiidka oo toosan fii saxiix muslim uu ku sugan yahay walam yukhruj minha iyo ilaa iyo muxuu ahaa fakharaja wakariha an yadkula minha iyo hadalladaas isdaba marinayo qala xadaثna iبn سlاm mحamed qala xadaثna abu mucaawiya mحamed aacmd sulayman an abi صالح isman dakuwan an abi hurayra cabdiرaحman qaal qaala rasuul lahi salى الlه alيه waslm wuxuu yihi istaciidu biاllahi min jahanam ilahay jahanama ka magan nacuudu bilahi min naari jahanam istaciidu bilah ilahay ka magan min cadaab اqabri qabriga cadaabkeeda istaiidu qabriga cadaabkiisa ilahay ka magan istaciiduu magan gala bilahi waxaad ka magan min fitrati اlmasiixi masix fitnadiisa kee addajaal kii dajaalkaa ila masiixu ciisa iyo masiixu dalaal labadaasaa jirta marka masiixu dajaal marka la sheega waa la qaydaa addajaal baa lagu qaydaa ah, masix keliya laskama dhaho nabi ciisa keligi masix laska dhaha lakin dajaal marki la sheegi masiixu dajaal baa la raaci ilahay ka magangal shartiisa wax shar badan oo wax soo socda waxa ugu shar badan weeyaan dajaalna waxaa lagu magacaabay likadibihi waiftiraaihi wa khadaacihi wa fasaadihi ah, waa tamwiih iyo khadaac iyo khayaamo iyo been umasho ilahay buu isku magacaabaya intaaso dhan dajaal baa lagu magacaabo akbaru lkadib waa istaciidu billahi ilahay ka maangala min fitnati lmaxyaa nolosha fitanteeda intaad nooshahay qofka uu nool yahay fitanta ku dhici karta macaasida munkaraadka dhibaatooyinka faraha badan ee adduunka ee fitanta ay wadato khaatumada u dambaysa waxaasoo dhanba fitanta waa way dhici kartaa marka ilaahay laga maangalo iyo geeri fitanteeda ay kamid tahay su-aalaha malakeynka iyo qabriga iyo umuuraha ka dambeeya waxaa la dhaha fitnat lmamaat ayado ilahi naga badbaadi lagu duceystaa waa duca aad iyo aad cajiib u ah oo nabigeena aleyh salaatu wasalaam uu la imaan jiray saxaabadiisana u amray in lala imaado gaar ahaan salaada aakhirkeeda taxiyaadka markaad bogto xilligaa ducada mustajaabada ay tahay in ilaahay la baryo oo arrimaha lala imaado ilahay laga maangalo waxaan oo shar ah xadiidku saxiix weeyaan fi saxiix muslim uuna kusugan yahay dajaal ninka la yihaahdo ee masiixu dajaal ahna xadiis fara badan baa kusoo aroortay oo ama tilmaantiisa ka sheekeynaysa ama ka waramaysa waxa fasaadahe uu la imaado ama ka waramaysa duruq lwiqaaya wanajaat minhu qaabka looga badbaado ee looga looga fakado kamid a maxaa kamid a waxyaalaha dajaal lagaga badbaado ya sheegi kara tobanka aayadooda suurat lkahfi u horeysa saasay u badan yihin riwaayaadka tobanka u dambeeya riwaayad soo arartay lakin waxaa badan tobanka hore ayib haye maxaa kaloo kamid a in buuraha lagaga cararo dajaal buuraha iyo meelaha bafuulaayo lagaga cararo ayadana midda labaad saddexaad haddii aad heli karta makiya madiina ku carar dhexgal ah, saddex afar ducadan hadda aan maraynay in ilaahay laga magangalo shartiisa oo ducadaa la badiyo baabu duaa ducaau rajuli ninka oo habaara ducadan manaa habaar wey calaa man qofka dalamahu dulmiya qofka hadduu madluum yahay oo laga gardaran yahay oo la dulmiye ilahay waa baryi karaa ilahu ninka iga qabo oo shartiisa iga badbaadi oo dulmigiisa iga koryeel waa dhihi karaa <clears throat> waa dhihi karaa ilahina wuxuu ballan qaaday inuu ajiibi oo aqbali dacwat lmadluum walow waktiga ha qaadatee ducada qofka madluumka ee laga gardaran yahay habaarkiisana samadao dhan baa loo ballanqaaya wax celin kara ma jirto ilahina waa aqbali subxaana watacaala walow gaal baa allah ka dhige madluumka laga gardaran yahay habaarkiisa waa waa la aqbalaya waa la aqbali ayb nabigana waa ka digay alayh salaatu wasalaam waa ka dhihi jiray mucaad binu jabal ka dhihi jiray iyaaka iyaaka wadacwat almadlum iyaaka wa karaaima amwaalihim mxuu ahaa wataqi dacwat almadlum fainahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab ilaahay iyo habaarka qofkaasi xijaab uma dhexeeyo iska ilaali marka xadathana xasan bn rabic qaal xadathana ibnu idriis cabdullahi ibnu idriis alawdi can laythin layth bn abi surayn baa la dhahaa daciifan mukhtalid lakin duruq buu xadiidku leeyahay can xaarib bni dihaar can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaal kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa yaquulu ki yidhahda allahuma aslix lii ilaahu i hagaaji samcii maqalkayga iyo basari araggayga wajcalhumaa ilaahu ka yeel samciga iyo basarka alwaarithayni laba idhaxasha minii aniga idhaxasha wansurnii ilaahu ii gargaar calaa man qof iga gargaar dalamani idulmiyey waarinii itusminhu xaggiisa thaari aarahayga ilaah awthaarigayga iyo aarahayga iga tuso iga aarwey oo haddii maaratay wax iyeelay wuxuu yeelay iga qabo marka unsurni calaa man dalamani qofka ku dulmiyey ilaah gargaar markaad leedahay ko dulmiga hadda uu kugu hayo ilah iga jooji ilah iga jooji way noqon kartaa midkii hore uu igu hayeyna ilah iga korqaad wixii xuquuqo iga dulmiya iga haystana ilah iga soo celi intaba way noqonaysaa wansurnii calaa man dalani dalamani waarinii arinii min uthaari thaariga waxaa la yihahdaa waa argoosi qof hadduu qof dilo oo loo dilo kaasaa waxaa la dhahaa thaari la yidhahdaa marka ilaahayow aarahaygii iyo wixii uu iga galabsaday iga gud oo iga maarata itus aniga oo ka badbaaday iyo asagoo iga qabatay xadiidkan xadiid saxiixa weeyaan in uu leyt bin abi sulaim ku jira lafdigan allahuma aslix liidaasi ayaana maaratay gayru maxfuud waay lafdiga maxfuudka waxaa weyan wamaticni a a allahuma maticni bisamci wa riwaayo kale matacnaa biasmaacina waabsaarina waakay ahayd riwaayadii xadiidkii saxiixa ahaa ee cabdullahi bn cumar radia allahu canhuma fi sunan ku sugnaa nabiga caleyh salaatu wasalaam weligii markuu meel fadhiisto kama kici jirin majliska xataa yadcuu bihaulaai dacawaat liasxaabihi ducadan ilaa asxaabtiisa oga duceeyo allahuma qsim lana min khashyatika maa taxuulu bihi baynana wa bayna macsiyatik Ah, wmin طaacatika ma tubaliغuna bihi janatak wmin alyaqini ma tuhawinu bihi calayna masaaib اdunya wamaticnaa lafdiga saas ahaa wamaticnaa meesha aslix uu yihi wamaticnaa basmaacina waabsaarina waquwaatina abada waquwaatina naam ah, ma axyaytana wajcalhu lwaaria mina wajcalhu lwaaria mina ah, riwaayadaas lamid tahay riwaayadaas lamid tahay oo xoojisay oo hadda dacfigii layth ibn abi sulaim waxba hadda xadiidka ma yeelayo waxba ma yeelayo sidaas darteed saxiixu ligayrihi ayaa laleeyahay waxaa kaloo kusugan ninka la maxamed bn camr oo asaga ibn calqama oo saduuq lahu awhaam asagana waa ku jira maca dalika eh, maya sax wey kaana waa ku jira sooma maxamed bn camr eh, dariiqan soo socdo wey dariiqan soo socdo wey calaa kuli xaal xadiidka duruq badan buu leeyahay oo ku asaxay duruq badan oo ku asaxay ayuu leeyahay ah, xadidka maxaa laga qaadanayaa in dikriga iyo ducada la badiyo oo ilaahayna la weydiisto caafimaad iyo quwa fi samci walbasar weliba labadaas si gaara waxaa loogu sheegay waxay kamid tahay nicamta ugu waaweyn bay kamid tahy qofka si kasta hadduu u duqoobo oo da ay taabato oo si walba jirkiisa u daciifo laakiin dhagihiisuna wax ka maqlaayo indhahana wax ka arkayo nicmo weyn bu haystaa nicmo weyn bu haystaa dhagaaba hadduu dam ay tahay wax walba hadaad ku samayso od ku qaylido waxba maqlaynin oodan qancin karin oo waxba fahansiin karin oo isagana wax kastood ku hadasho uuna kaa maqli karin waxaa wey waa culays weyn bay leedahay culays weyn bay leedahay indhaha aduu leeyahay waxba u arkaynin iyaduna sidoo kale wey marka ilaahay ow noogu raaxee ayuu dhihi jira nabiga alayh isalaatu wasalaam samciga anaga iyo basarka anaga oo weliba wajcalhum alwaarithayni mini alwaarithayni mini meesha nooc tashbiiha ku sugan isticaarana ku jirtaa waa la dhihi karaaye waxaa weeyaan waxaa la shabahay waaridka wax dhaxlaa iyo waxaa laisku shabahay samcigi iyo basarkii qofka waaridka ee wax dhaxlaa qofka u dhaxlay uu ka dambeeya sooma soo saama qofka wax dhaxlaaya kuu dhaxlaya uu ka dambeyn marka macnaha waxay ka dhigan tahay samcigeygi iyo basarkeygi ilah waa iga dambeeyaano yani adigoo samcigii maxmaqlaayo waxna arkaayo inaad dhimato oo dee weligaaba indhala-aan iyo dhegala-aan midna aada soo marinba marka kaa dambeeyo kaa dibdhacay oo ku dhaxlay oo kale ayaa lagu shabahaya saasa lagu shabahaya dariiqa kalena waa dariiqan oo xadathana muusa qaal xadathana xamaad can maxamed bn cmr an abi slm an abi hureyra qaal kaana nabiyu sal la alay waslam wuxuu yaqulu ka yihahd allahuma maticnii bisamcii wa basari ilaah igu raacay maqalkayga iyo araggayga oo khayrka iyo wanaagana aan ka faaidaysto oo qofka inuu dhegihiisa iyo indhihiisa uu leeyahay oo uu ka faaidaysto wixii khayr iyo wanaag oga faaidaysto oo uu khayrka ku dhegaysto oo khayrka uu ku maqlo oo khayrka uu ku arko waxa weeyaan mataacdi bay kamid tahy raaxadii bay kamid tahy haddii aan taa la helin oo dhagihii iyo indhihii una khayrka u adeegsanin waxaa u dhaantay inuu indho beelo dhaga beelo shar unbu wax ku fiirin dhagihiisana shar unbuu ku dhagaysan wax khayraba kuma dhagaysanayo wax khayrna kuma fiirinayo marka maxaa u dhaantay isagoo indho beelo dhaga beelo taasaa u dhaantay maxaa yeelay ilaahi subxaanahu watacaala dad bu wuxuu ku dhihi doonaa maalinta qiyaamo ayuu ilaahi subxaanah watacaala u goodinaya wuxuu leeyahy waman kaana fi hadihi acmaa fa huwa fi laakhirati acmaa ninkii adduunyadan indhala ah oo dhegegihiisa iyo indhihiisa shar iyo xumaan u adeegsadon khayrba weligii ku isticmaalin aakharo sagoo indhala buu imaanaya marka uu yidhahdo ilahay lima xasharta yacma qad kuntum basiirana waxaa kadalika atadka aayaatuna fanasiitaha wakadalika alyawma tunsa baa marka isagoo marka waxba dhagaha iyo indhahaba beel ayaa u dhaanta waxaan soo maray xadiid cabdullahi bin mascuud qof jiran ciyaartu male markaan soo maraynay uu soo booqday nin la fadhiyey baa deena wuxuu fiiriyey haweenay guriga joogtay ayuu fiiriyey markaasuu wuxuu yidhi inaad indhahaada aad beysho ayaa kaaga khayr badnaan lahayd buu yihi inaad fiiriso islaamtan ajanabiga ah indhaha inaad beeshaa ku khayr badnaan laheyd saasuu yihi marka waxaa weeyaan haddaadan ka faa'idaysanin de waxaa dhaantay adigoo dembi lagu qorin oo ay ku dhaafaanba oo haddaad ku sabirta ajir iyo jannaad ku gashaba waxaa soo marray xadiid nabiga alay slam uu yihi ninkii aan ka qaada xabiibatey xabiibatey maxay ahaayeen labada indhood oo adeena ku sabra cawaltuhu cawaltu bihim aljanna oo kama qaal janaan ugu bedelayaa bu nabiga sala allah alay slam xadidkiisa ilahi xadid qudsi weeyaan qala imam الbخariي raximah الlah xadaثna عlي بn cabd الlahi qala xadaثna marwan بn mucaawiyaةa qala xadaثna sacd بn طariq بn ashm ashtaعي qala xadaثna xadaثanii abi qaala kuna waxaan ahayn bu ley naqdu ilى الnabiy nabigaa ku kalihi jir alayh الsalaatu wasalaam fayajiء الrajul watajiء اlmarأaةu waa lagu wada kalihi rag iyo haweenba nabi maxamed alayh الsalaam si khayr looga soo dhegeysto oo khayr looga soo maqlo oo khayr looga soo arko oo khayr looga maqlo oo ducadiisa loo loo soo aaminsado oo kana barakadiisa loo soo helo sala allahu aleyh wasalam yaqduun way kalahayaan leanno kalahaada ajir ba ajir baa kusugan baraka kusugan kalahaada buurika ummati fi bukuriha ummaddeeda waxaa loo barakeeyey kalahaada buu leyahy nabiga sala allahu aleyh wasalam qofka inuu kalaho marka qofka kalahaadaas aroortii shaqadiisa iyo khayrka iyo wanaagga iyo markuu tukado adkaarta salaax la imaanayo inta dambe maalintiis dhanba dhan ba khayr ku moodaya niska hore haduu kuu ficnaa niska dambena wuu raaci a waxay dhaheen sidii neef geelahoo aad dacyiga haysoo kaleu lamid yahay ah, oo hadda afka qabato isagoo dhan waa kuda raacaya sidaasoo kale weeyaan haddaad khayrka subaxdii iyo niska hore aad ka faa'idaysato inta dambana khayrka waa israacaya marka saxaabadu waa kuwan yajiiu rajulu baa imaan watajiiu lmaratu baa u imaan fayaquulu yaa rasuula allah qofkii nabigu u imaaday qaar kamida ah su-aalihi weydiinayeen yaa rasuula rasuul allah kayfa aquulu seen dhahaa idaa salaytu markaan tukado markaan tukado maxaan ku ducaystaa fa yaquulu wuxuu dhihi jira nabig alayh salaam qol waxaa tiraahdaa hadda ninka weydinaya daariq ibn ashyam oo hadda xadiiska noo sheegaya qol waxaa tirahdaa allahuma kfir lii ilaahu ii dhaaf warxamnii ii naxariiso labadan waa aakhiro wahdinii hanuuni oo sawaabka iyo wanaagga iyo khayrka igu hanuuni adduunyada intaan noolahay warzuqnii ilaahu arzuqo risqi xalaal wanaagsan ood raali ka tahay isii intaas haddaad tiraahdo faqad jamacad laka waxay kuu jamcisay ducadan afarta kelimaa dunyaaka adduunyadaadii iyo wa aakhirata oo labada horena waa adduun eh, labada dambana waa aakharo labada horena waa aakharo labada dambana waa adduun waa duniyada inkastoo caam noqon karto oo adduun iyo aakharaba labada ay soo geli qaala xadathanii marka ducadan weliba qofka soo islaama markuu nin soo islaamo oo islaamnimada soo galo xadiidka faysxmasa kusugnaa yuu nabiga alayh salaam dhihi jiray a ah, kaana rasul yucallim man aslam yaqul allahuma kfir lii warxamnii wahdinii warzuqnii ku duceysu dhihi jiray qofka marku soo islaamo ah, hidaayada ilaah iisug dembigeyga hore ilah dhaaf ilaahu i ihanuuni hanuunka igu toosi i naxariiso waa waasacana ilahu isi qofka haduu soo islaama waxaa dhici kartaba inuu cariiri dareemo oo marka hore oo reerkii soo yar cayriyaan oo la yar fallaageeyo oo dadkii la noolaa iyo fiijiyaan baa dhici karta marka ilahu irsaaqadaada irsaaqada ilahay baa gacanta ku hay ilahu i waasicin dhaho soco oo ilahay tala saaro dayib qala xadathana aliyu xadathana sulayman bnu xayaan qala xadathana abu maliki qaala samictu abi walam yadkur idaa salaytu wataabacahu cabdulwaxid wayaziid bnu haarun ayaa mutaabiciy baabu man dacaa biduuli lcumr wuxuu ku saabsan yahay qofkii ku duceysa biduuli cumri cumar cumri dheer ama qofka ugu duceeya cumrigiisa ilaah dheeree dhahaa oo cumri dheeri len oo cibaado la socoto waa nasiib ninka ilahay cumrigiisa khayr nnaas man daala cumru waxasuna waxasuna camalu qofkii uu cumrigiisana dheeraado camalkiisana hagaagsanaado ayaa dadka ugu khayr badan cagsigana waa sidaaso shar buu keenayo ninka cumrigiisana uu dheeraado sharti khayr shartiisana ay badato waa sharu naas waay cumri dheer oo dembi uu ku dhamaaday xadathana qutayba bnu saciidin qaal xadathana leyt can yaziid bin abi xabiibin can abi lxasan mawla umi qays binti muxsin can umi qays binti muxsin radia allahu canha cukaasho bin muxsin ninki la dhihi jiraye jannada lagu bishaareeyey ee lagu duceeyey ayay walaala ahaayeen ana nabiya sala allahu alay wasalam qaala laha wuxuu ku yihi umu qays maa qaalat daala cumruha maxay tiri maxay tiri cumrigeeda ha dheeraadee saas maa qaalat oo maxay tiri daala cumruha cumrigeeda ha dheeraadee markaasu wuxuu leeyahay raawiga walaa naclamu ma ogin imraata naag cumirad la cumri siiye cumrigeeda la dheereeyey maa mmaa cumirat sida umu qays cumrigeeda loo dheereeyey daciif isnaad abulxasan mawla umu qayskaas laa yucraf lama garanayo xadiidkuna qisu lahaa oo su-aasha aad ku fahmayso sunan nasaa-i baa soo saaray waxay leedahay wiil aan dhalay baa iga dhintay oo ka saqiiray markaasaan aad u argagaxay oo isku dardarmaday markaasaa waxay ku tiri ninkii dhaqay eh, ninkii dhaqaayay ee eh, ilmihii waa in la dhaqee maydkii ya waxaan ku yidhi laa tuqasil ibnii bilmaai ilbaarid fataktulahu a ah, wiilka biyo qabo ha dhaqin haga dilin ilmihii oo la dhaqaayo oo mayd ah mayd ahay leedahay biyaha qabo iga daa cunuga haiga diline marka argagaxi baa ka batay iyo walbahaarkii iyo murugtaa ka badatay markaasaa nabiga loo sheegay alayh salam markaas wuxuu yihi maa qaala daala cumruhaa maxay tiri cumrigeeda ha dheeraadee tii baa marka ku dhacday cumrigeedi baa dheeraaday xadathana uh, caarim abu nucmaan qaala xadathana saciid bnu zayd can sinaanin sinaan ibnu rabicata qaala wuxuu yihi xadathana anasun anas bn malik radia allahu canhu qaala wuxuu yihi kaana nabiyu nabiga calayh salaam wuxuu ahaa yadkhulu calaynaa kii noo soo gala ahlaalbeyti reerka anaga ahlalbeyti baan khaas yeeliy khusu ahlbeyti ciddii mxuu ahaa abudalxe iyo umu sulaym iyo anas bin mugaar reerkoodi ayuu nabigu imaano soo booqan oo soo salaami fa dakhala yowman maalin buu noo soo galay fa dacaa lanaa waa noo duceeyey si wadar ah si caamu noogu duceeyey fa umu sulaym baa waxay tiri waa anas hooyadiis huwaydibuka wiilka yaray kuu khidmeeyey khaadimyarowaadi wiilkii yaraaye kuu khaadimaye anas ahaa nabi allow alaa tadcuu lahu miyaadan u ducaynaynin duca khaasa qaala markaasuu nabigu wuxuu yihi allahuma akfir maalah wa waladah wa atil wakfir lahu intaa ayaata wa shaahidki waa u duceyy nabig alay slam allahuma akfir maal ilahu maalkiisa badi qofka ilah xoolo badan si waa lagu duceyn karaa ilah xoolihiisa badi oo xoolo xalaala oo wanaagsan oo ka faa'idaysto o umadda wax ugu taro naftiisa ku kaaftamo allahuma akfir maalahu wa waladahu iyo ilmihiisana ilaahu badi oo ilmaha badan ee ilahay kusiinaya waa qurat lcayn waa wax lagu farxo adduunyada haddii kaa saqiiraanna ayaduna faraj iyo khayr iyo wanaag bay kuu noqon aakharo wa atil xayaata noloshiisa ilaahu dheeree waa anas waqfir lahu u damay dhaaf ah, wuxuu le fadacaa lii bihalaathi saddex buu igu duceeyey nabiga aleyh salaatu wasalaam saddexdiiba waa laba adduunkii bay aheed midna aakharo weeyaan iyo janno inuu gale rajaan ka qabaa buu dhihi jiray midda aakharo waqfir lah waana ilahay waa u aqbalaya nabi maxamed sala allah alay wasalam xaggii xoolihii waa xoolo badnaay xoolo badan buu yeeshay asaa ka sheekeynaya caruurtiina inta ka sakiirtay keliya bal dhegeyso wuxuu leeyahy fadafantu min miatan miatan wa halaathata wa halaathatan miatan wa halaathatan boqol iyo saddex ayaan xabaalay buu leeyahy bale mar uu gabadhiisa u weydiiyey gabar uu dhalay oo la dhihi jiray amin amiina la dhihi jiray intaa way ka badisay daacuun la dhihi jiray daacuun uljaaruf oo sanata eh, sitan wa tisciin sagaal iyo lixdankii markay hijrada aheed dhacay oo hal saddex beri saddex beri gudahood toddobaatan kun oo qof baa dhimatay saddex beri gudahood anas keligii waxaa ka dhimtay sideetan ilmaa ka dhimatay sideetan ilmo yaa ka dhimatay saddex beri gudahood anas bin malik radi allahu canhu sideetan ilmood ama sideetan cunug sideetankaa markaa dee marka hore dhashayna farax iyo ajir iyo farax iyo wanaag iyo moraal bay ahayd hadday ka dhintayna ajir iyo thawaab buu ka heli markuu ku sabray ku sabray wa ina thamaratii xagga xoolihii ka waran wa ina thamaratii aniga beertaydu la tudcimu way dhacaan bixisaa oo yan thamarati wuxuu ka waran shajara shajara thimaari oo ashjaari muthmira geege geedahaygana waxay la tudcimu dhalaan fi sanati sanada gudaheeda marata laba jeer laba jeer bay dadka quudiyaan oo miro laga goostaa meesha dadka kale ay sanadkii mar u goodo asaga lixdii biloodba mar bay goysa lixdii biloodba beertiisa mar bay goy timirta xagga cumrigii ka waran wuxuu leey wataalad xayaatii noloshayda way dheeraatay xata staxyaytu min annaas dadkii baa maka xishooday buu yiri cumrigiisa u dheeraaday ee u weynaaday u oo wuxuu yaqaani jiro dhanba way tageen aakhiru man maata fi lbasra buu ahaa wa arju lmaqfira dambi waan rajeynayaa buu leh oo culamadu waxay leey inta ugu dheera cumrigiisa la sheegay miya wa sabca beed boqol iyo toban toddoba sano inuu gaaray inta ugu yar ee la sheegana waa sagaal iyo sagaashan inuu gaaray wey marka cumrigiisa boqol jir ayo waxaasuu dhahaa ayuu ahaa radia allahu canhu ardaa qaala baabu man qaala yustajaabu lilcabdi maa lam yacjal yustajaabu waa la ajiibi lilcabdi adoonka ducadiisa maa lam yacjal hadduuna degdegin waa la ajiibi a waa la ajiibi macnaheedu ma aha waxaad weydiisatay baa lagu siin ee waxaa weeyaan waa lagu ajiibay soo ilahay maada weydiisan haa ducadaadii waa lagu siiyey wixii aad ilaahay weydiisanaysay ama wax ka fiican ama wax ka maarata dhibaataa laga koryar culamada waxay yidhahdaan saddex shay mid umay noqon in wixii isaga ilahay ku siiyo ilah ilma isat waa lagu siiye in maaragtay oo ilaahay uu ku siiyo markaaba ama uu kuu dibdhigo iyo in uu ilaahay subxaana tacaala shar kaaga xijaabo balaayo kugu soo socotay oo kugu soo foolleed ayuu ilaahay difaac kaaga dhigay aakhir inuu ilaahay kugu siiyaba maalin dadku ay baahan yihiin oo nin walbaba uu isleeyahay xoolahaadoo dhanba maxaad aakhare usoo gudbisan weyday inuu ilaahay kusiiya ku yihahdo waa ka ducadaadii jannaa lagugu dhuftay waa ka khayr baa lagaa siiy jannana lagaa siiy oo ka war fiican waxaas dhanba saddexdaasi midun bay noqon midun bay noqonaysaa waxaa intaas sii weheliya ducadu waa cibaada adducaa huwa alcibaada xadiis saxiix wey adducaau huwa alcibaada marka waaba cibaado oo ajir iyo thawaab mar walba le markaad ilaahay baryayso oo gacmaha kor u taaganayso oo tawaaducayso ood ilaahay faqrigaada u muujinayso oo addoonnimadaada muujinayso oo ad kibir iyo xumaan iska fogeynayso iyadoona ajir iyo thawaaba kuu socda xadathana abulimaan qala xadathana shucayb can zuhriy qaala akhbarina abu cubayd mawla cabdiraxman wa kaana min alqura ayuu kamid ahay wa ahli lfiqina waa kamid ahay wuxuu isku darsaday eh, inuu gartay qur-aanka iyo qiraaadka iyo fiqiga iyo fahamkii qur-aanka iyo sunada anahu samica aba hurayrata radia allahu canhu buu maqlayo eh, qaala isagoo yiri ana rasuula اlahi salى اla alيه wasalam qaal yustajaabu liaxadikum axadkiin waa la ajiibi maa lam yacjal haduuna degdegin yaquulu inuu degdego waxaa kamid ah yaquulu wuxuu leeyahy dacawtu waan baryay ilaahay falam yustajab lii liima ajiibin xadii sax wey marka inaad tirahdo ilahay waan barina oo liima ajiibin waxa degdegigama ta waaba lagaa hoojinba oo laga xirmaanin ah, maxaa yaa kuu sheegay inu ilahay ka ajiibin yaa kuu sheegay inu ilaahay maarata wax kaaga difaacin yaa kuu sheegay wuxuu ilaahay kuu haya oo kuu dhigay ee uu ku bedel bedel kaaga dhigay maadaa garanaya marka inaad tirada leymaba aqbalayo ducada barinay oo barinay ah, ilahay iska bari ilahay badan baan barinay baad maqli dadka qaar lagama aqbalin taasi ka xishanayaan laakin waxay leeyihiin ilahay weli allaan barinay weli allah qur-aan la saaray marka arrimahaas oo dhan waxaa weeyaan waa nooc oo qanaaca la-aana qanaaca la-aan ilahay qanaacad in lagu qanacaa loo baahan yahay oo lagu kalsoonaado subxaana wa tacaala waxaa dhici kartaa ducadan aad ducaysatay maanta afartan sano kadib in laga aqbalo afartan sano kadib in lagu tusaa dhici karta qabuulkeedii iyo wixii aad doonaysa weydiisanaysa yaa islahaa inta hadda inaga aan nool lahay an taaganahay wixii hore ee ciziga muslimiinta ay lahayn iska dhaafe inti waxaan arki jirnay un reer falastiin oo dhagax tuurayo reer falastiin oo dhagax tuuraayo niman qoryo haysta hub haysta iyo diyaarado dhagax kala hortagayo ma arki jiray waxaan u joognay hadda unooleen wax la habaaraba oo sudaysi uu sii daaya xaramka habaar kusii daayaba sudaysi xafidahu llah imaamkaasi qaariga ah ilaahay uu ku maarata manaystay inuu noqdo imaam masjid masjid alxaraam akthara min thalaathiina caama annaga intaan hadda aan garanayno imaamku masjidka aha masjid alxaraam soo ma sudaysi radi allahu canhu arda intaasaa ku filanba intaasaa ku filan qur-aanka ah, uu xifdiyey iyo imaamada ilaahay uu ku arsuqay inuu masjidulxaram imaam ka yahay iyo muslimiinta intaa uu hortaagan yahay halkii salaad oo masjidulxaram lagu tukada meeqa wey ya maata alf markaasa laga qof meelaha intaa taagan oo salaadiisa ilahay og yahay meeshu ku tukanayaan xaalkeeda la ogyahay inuu sudaysa wax ka sheego qof bini aadan khada iyo gaf lahayn ma jirto ogaanteeda lahada bacd dalaba iyo bacd dhalinyarada qaar kamid a ah, laa yatadaawaluuna bilculamaa iska ilaaliyan culmada inay ku xadgudbaan oo culamada ku dhedheeraadaan culamada ka sheegaan afkooda ay ku taagaan ha iska ilaaliyan dad haddana aan la gaari karin dadka ayada ahlullahi wakhaasatuhu wey ahlullahi wakhaasatuhu marka hala iska ilaaliya arrinta ayada hadduu tolkiisa u duceynaayey iyo hadduu dowladdiisa taageeraayey iyo hadduu amniga wadankiisa ilahay u baryaayey iyo arrimahaasi adigba u bari wadankaada marka waxba dambi muuna gelin wixii dambiga uu galana ilahay baa kala xisaabtamay lakin ajirkii iyo thawaabkaan u rajaynayna ka badan iyo khayrka iyo fadligaan uqireyno u ognahay ku dhaqaano yaa ka badan radia allahu canhu dayib inta ducaa marka muslimiinta meel walbaba way duceeyaane oo ilahay la baryaayen yahuudda ilahay inuu jabiyo oo muslimiinta kor u qaado cizi u siiyo maxaad maalin dhabeed ujoogteen ma arkeysin midihina maxad ku arkeysin talaabiib oo la garacay ma arkeysin oo madaafiic lala dhacay ya badda iyagoo laga weeraray daa'iraad musayara ayagoo diyaarado iska buubaya ay intaasaa ducadii waa la aqbalay soo ma meeqa sana markaa duceyn la aqbal aka ilahi waa noo aqbalay subxaana wa tacaala ayib wغayriha kahiir way badan yihin arrimahaas noocaas o kalea xadathana cabdالlahi qala xadathana mucaawiyata ana rabicata bn yazid xadaثhu can abi idriis alkhawlani aaydullahi can abi hurayrata can nabi sal slam qal yustajaabu liaxadikum axadkiin waa la ajiibi maa lam yadcuu hadduuna ku ducaysanin ko biithmin dembi wax dembi aduu ilahay ka baryin macsiye iyo dembi iyo munkaraad iyo waxbu ilahay isahel ku hayaa aw qadiicati raximin ama qaraabo goynteed hebel ilahu saa yeel habaarka aad habaaraysa qaraabadaada iyo ehelkaada iyo saaxiibada sabab la-aan adoo lagu dulminin xasadnimo keli qadiicatu raximkii bay soo geli aw yastacjil inuu degdego yirahdo waan barya waan barya aqbalina waa iska dhaafi intaasaa ducada laga hor istaagaa fayaqulu wuxuu leey dacawtu baryay oo baryay falaa araa ma arko yastajiibu inuu ajibayo li aniga fayadacu ducaa ducadu bu iskaga tegaya baabu man tacawada biاllahi min alkasal wallah alam